بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم العمريدي رحمه الله باب إعراب الفعل رفع المضارع الذي تجرد عن ناصب وجازم تأبدا fansib bicashrin wahya an walan wakay kadaa idan insudirat walaamu kay walaamu jaxdin wakadaa xataa wa-w walwaagu walfa fii jawaabin qad canow bihi jawaaba bacda nafyin aw alaab kalaa tarum cilman watatruka atacaab wajasmuhu bilam walamaa qad wajaab walaa walaa min dallata cala alaab kadaka in wamaa waman waid ma ayun mataa ayaana ayna mahma وحيثما وكيفما وأنا كإن يقم زيد وعمر قمنا واجزم بإن وما بها قد الحقا فعلين لفظا أو محلا مطلقا وليقترن بالفا جواب لو وقع بعد الأداة موضع الشرط امتناع waxaynu kusoo guda jirnay ficilka mudaaric iyo ficilkaasi mudaaric axwaasha iyo xaaladaha uu leeyahay laba xaaladood buu lahaayo xaalad waa la bineeyaa xaaladna waa la icraabaa xaaladaasi la icraabayo lafteeda ayaa saddex usii qaybsamaysay xaalad la rafciyo iyo xaalad la nasbiyo iyo xaalad la jasmiyo marka waxaynu kasoo faraxalanay laba xaaladood oo axwaashaasi uu mucrabka yahay ka a xaaladii la rafcinayey waynu kasoo hadalnay wixii rafcinayey iyo wixii lagu rafcinayeyba waxaa kalooaynu soo baranay xaaladii la nasbinayey wixii nasbinayey iyo calaamatu nasbadu wixii ay noqonaysayna waynu soo baranay xaaladan waa xaaladii saddexaad waa la jasminaya ficilkii mudaaric adawaat baa jasminaya calaamadda jasmaduna laba mid bay noqoni sukuun bay noqon haddii ficilku yahay saxiixu laakhir xadf xarficillay noqon ficilku haddii uu yahay muctal xadfu nuun bay noqon ficilku haddii uu yahay afcaal lhamsa ama amhilatu lhamsa haddii uu yahayna dee xadfu nuun bay noqoni markaa horaynu intaasoo dhan usoo qaadanay aadaadkan laftooda kitaabkii horeynu kusoo baranne dee waxa weeyaan isagii oo nadmiya ayuu saaxibulcamridina uu inoo keenay wuxuu yidhi sheekhu naadimkii ihi wajazmuhu bilam walama qad wajab walaa walaamin dallata cala alaab wajazmuhu ay wajazmulficli ficilka jasmihiisa ficilka almudaarici mudaarica a bilam lam lagu jasmiyo walamaa wabilamaa lamaa lagu jazmiyo walaa wabilaa laa lagu jasmiyo walaamin wabilaamin laam lagu jasmiyo laada iyo laamta oo dallataa labadoodaasi ku tusiyey cala alabi dalab ku tusiyey jazmaha intaasi lagu jasmiyaa qad wajaba wuu waajibay ay huwa jasmihii waa waajibay baytkan wuxuu kaga warramayaa dhowr arrimood wuxuu kaga warramayaa adaadkii in la qaybiyey adaadka wax jasmiya waxaa loo qaybiyaa min xayu alcamal xagga camalfalka ay camal falayaan marka aynu ka eegno laba qaybood baa loo qaybiyaa maa yajzimu ficlan waaxida iyo wamaa yajzimu ficlayn labadaasaa loo qaybinaya wax hal ficil jasmiya iyo wax laba ficil jasmiya waa min xayu camal xagga camalfalka ay camal falayaan adaadku marka aynu ka eegno labada qaybood baa loo qaybinaya wax hal ficil jasminaya iyo wax laba ficil jasminaya halka ficil waxaa jasminaya kitaabkiona asalkii waxa uu ka xusay oo uu ka sheegay lix soo ma laakiin sida raajixa maxay iskugu imanayeenun afar afartiibu sheeku inoo xusayb afartii he ayaa uu sheegay wa kulluhaa xuruufun biitifaaqi aw biijmaaci nuxaaq afartaasi ficilka keliya jasminaya waxa weeyaan waa xuruuf nuxaaduna way isku waafaqsan tahay hadalkaasi oo wax murana oo ka taagani ma jiro ehm, tiradooda wuxuu nooga dhigay afar buu nooga dhigay laada haddaba ficilka jasmisaa ficilka mudaaric waxa lagu qaydaa inay tahay laada naahiyada adde inay tahay laada naahiyada oo waxa jirta laa naafiyaa ayaa jirta way fara badan tahay kutubta dambana insha allahu tacala waynu ku gaari doonaa laamtana laamulamr baa la idhahdaa sidii kitaabkii horeba inoo sheegay ah, walaamu lamri wducaa bu inu yidhi markaa dalabkan uu kuleeyahay leeyahay dalab tusinayaan ta hore ee laadu dalabbay tusinaysaao dalabu tarki bay tusinaysaa waxaan in la sameeyo in laga tago ayay tusinaysaa ta dambana laamul amarkuna dee dalab buu ku tusinayaayo dalabulficli buu ku tusinaya ficilkii isaga in la sameeyo oo lala yimaado ayaa ku tusinaya markaa labaduba waa dalab laakiin maxay ku kala duwan yihiin midna waa dalabutarki midna waa dalabulficli mid in laga tago ayaa lagaa rabaa midna wixii inaad samaysid oo aad fulisid ayaa lagaa rabaa markaa labadiiba maxay tusinayaan dee dalabay tusinayaan waa yahay lamtu iyo lamaadu kitaabkii horena waynu soo marnee waxyaalana way iska waafaqaan waxyaalana dee way ku kala duwan yihin markaa lamtu waa xarfu nafyin wa jazmin wa qalbin waاkhtisaasin bilmudaarici waa xaraf waana biijmaci nuxaat xarfu nafyin waxbay diidaysaa wa jazmin ficilkiina way jazminaysaa wa qalbin qalbina way samaynaysaa wakhtisaasin bilmudaaric mudaariciina gaar bay ku tahay haddaba muxuu yahay nafyigan iyo qalbigani maxay kala yihiin waxay kala yihiin ficilku laba arrimood buu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay xadath iyo iyo zaman nafyiga xadadkiibaa la anfiyaya qalbiguna zamankiibuu qalbinaya oo ficilka mudaaric marka adaadkani aanu gelin de waa yaxtamilu alxaala walistiqbaal markaa wuxuu u gediyayaa waktigiisi maadi buu ka dhigaya ah, lam yaqum muu kicin markaa eeg waa inaad kala fahantaan nafyiga iyo qalbiga nafyiga xadadkii baa la anfiyaya qalbigana waa zamankii weeyaan zamankii markaa lamta iyo lamaadu dee waa walaalo oo an shantaa arrimoodna sheegnay baa ka olaada labadooduba waa xaraf lam xarfu nafyin wa jazmin wa qalbin wa ikhtisaasin bilmudaaric somananor ya intaabao ka olaalo oo waxa weeyaan shantaasi aynu sheegnayba waxa weeyaan way way way ka midaysan yihiin oo way wadaagaan mid lexaadna way jiri jirtay oo dee labadooduba waxay aqbalaan hamzatul istifaam midna waxaa la odhan karaa alam dee kitaabkii horaa waa inoo dhigeen ta kalena alam maabaa la odhan karaa waxyaalana way ku kala tagaanoo waxay ku kala tagaan lix arrimoodna eh way ku kala tagaan lama lamaa walam xarfaani kullu minhuma nafyan wajazman uma qalban afhama yakhtasu lama bi yakhtasu lama bibaqa nafyi ilaa wakti lkhitaabi wa tawaqucin jala hubuuta manfiyin waxadfi lficli bilaa dukuuli sharti yaada alcaqli hulaasiyaat lfadfari ayaynu ku gaari doonaa insha allah markaa isaga laftiisu halkaa wuxuu ku tilmaamayaa laba saddexdaa beedaynu akrinay afar arrimoodna way wadaagaan afar arrimoodna way ku kala tagaan ya markaa wuxuu ka tegaya isaga laftiisu laba ay wada wadaagaan iyo laba ay gaar u kala leeyihin oo ay ku kala tagaan xarafnimada way wadaagaan nafyigana way wadaagaan jasmahana way wadaagaan qalbigana way wadaagaan de qalbintana way wadaagaan lamaadu waxay gaar la tahay nefyintan ay anfiyeysaa baaqi ayuu ahaanaya ilaa waktiga la hadlayo ilaa wakti takalumka iyada baaqi bay ahaanaysaa waxaa kale oo gaar ay la tahay lamaada waxa lagu anfiyeeyo inuu dhaco waa lahee waa la rajaynaya waxaa kale oo ay gaar la tahay lamaadu ficilkii ay geli jirtay daali ina tusiya haddii la helo waa la jari karaa lamaadu waxay gaar la tahay ma geli karaan xuruufta xuruuf shardiga la dhadaa geli kari maayaan oo ka horrayn maayaan ama in ha ama lowdii ha haatee de hore laga marin kari maayo lakin lamta iyado way aqbashaa fa in lam tafcalu lamti maxaa ka horaysa de in shardiyaha ka horaysa wuxuu ka tegay marka in la kala fasliyaana banaanan mayso iyada iyo ficilka lakin lamta in la kala fasliyaaye way banaanaan kartaa daruurtunadi marka insha alla kitabka dambana waynu ka gaari doonaa shanta arrimood ee wadaagaan kitabka hore waynu kaga waranay kana dhowrka arimood ayaan waxa weeyaan ku qaadanana ka soco laadana waxaynu ku qaydnay inay tahay laa naahiya laamtana waxaynu ku qaydnay inay tahay laamul amar inay tahay ah. marka amar waxay noqonaysaa hadii uu ka yimaado he cid kaa sarraysa haddii wixii ay ku farayso amar baa la odhanaya ah. cid hoose haddii uu ka yimaado xag sare u kacayana maxay noqonaysa dee ducaa laba isku mid yahay haddii ay shaygan isfarayaanna maxaa la dhahdaa iltimaas baa la dhahda ah, haddii allah uu ina farayo amar bay noqon hadii waxa weeyaan makhluuqii uu ka tegayo amarku khaaliqa xaggiisa u tegayo wanaadow ya maliku liyaqdi calayna rabbuk maxay noqonaysaa dee waa duco ah, nahyi waa xagga sare ka yimaado oo khaaliqa uu ka yimaado makhluuqa xaggiisana waxa weeyaan lagula khitaabayana muxuu noqonaya dee nahyi buu noqonaya soo ma nahyi buu noqonaya haddii xagga adnaha uu ka tago oo makhluuqaana maxaa la odhanaya dee la odhan sida laa tuaakhidna oo kale a rabbana laa tuaakhidna haddii laba isku mid yahay isfarayaana iltimaas baa la odhanaya amrun maca isticlaa wacaksuhu ducaa wafi tasaawi faltimaasun waqaca sulam lmunawraqa mantiqa ayaa lagu gaari doonaa insha allah marka halkan baytkan wuxuu ku sharaxay wixii halka ficil jasminayey iyo inay xuruuf yihiin ayaanu ku sheegnay marka sheekhu wuxuu yidhi wajazmuhu waa mubtade wajazmuhu ey wajazmulficli ficilka jasmihiisa ficilka almudaarici mudaarica ah bilam lam lagu jasmiyo walamaa wabilamaa lamaa lagu jasmiyo walaa wabilaa laa lagu jasmiyo walaamin wabilaamin laam lagu jasmiyo laada iyo laamta oo dallataa ku tusinaya calaa alabi alab ku tusinaya qad wajaba waa waajibay ay huwa jazma haazi dhab ahaan waa waajibay ka maxay nagaga baxay waxay nagaga baxay min xayu camal adaadkan markaynu eegno wixii hal ficil jazminayay baa inaga baxay dhammaantoodna waa wada xuruuf marka la icraabayna waxaa lagu icraabayaa lam yalid lam xarfu nafyin wa jazmin wa qalbin waاkhtisaasin bilmudaaric mabniyin cala sukuuniha maxala lahu min alcraab yalid ficlu mudaaric majzuumu bilam wacalaamatu jasmihi asukuun aldaahir cala aakhirihi liannahu ficlu mudaaricun saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shay-un baa la odhanaya waka lamaa yaduuqu lamaa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin waاkhtisaasin bilmudaarici mabniyun cala sukun laa maxala lahu min alicraab yaduuquu ficlu mudaaricun majzuumun bilama wacalaamatu jasmihi xadfu nuuni liannahu ficlu min alafcaali alkhamsa saasaa la odhanaya waa yahay dee laamti liyunfiq allaamu laamu amrin mabniyun cala alkasri laa maxala lahu min alcraab liannahu xarfun yunfiq ficlu mudaaricun majzuumun bilaami اlamri wa calaamatu jasmihi asukun aldaahir cala aakhirihi liannahu ficlu mudaaricun saxiixu alaakhiri walam yatasil biaakhirihi shay laa taxzan laa xarfu nahyin wa jazmin mabniy alى sukun la maal lahu min acraab lnahu xarfun tahdan ficlu mudaaricu majzumu bila annahiya wacalaamatu jasmihi asukun aahir ala akhirihi lanahu ficlu mudaaricu saxiix akhir walam yutasil biakhirihi shayun saasaa la ohanaya icraabtoodina wa jasmuhu ay wa jasmu lficli ficilka jasmihiisa ficilka almudaarici mudaarica ah bilamlam lagu jasmiyo walamaa wabilamaa lamaa lagu jasmiyo walaa wabilaa laa lagu jasmiyo walaamin wa bilaamin laam lagu jasmiyo laada iyo laamta oo dallata ku tusinaya labadoodu cala alabi alab ku tusinaya qad wajaba dhab ahaan waa waajibay ay huwa jasmahaasi ka soco kadaaka in wmaa wman waid ma ayun mataa ayaana ayna mahma waxayumaa wakayfamaa waana kain yaqum zaydun wacamrun qumna halkana wuxuu ka tilmaamayaa sheekhu adaadkan min xayu lcamal markaynu eegnay waxaynu u qaybinay ilaa qismayn maa yajzimu ficla waaxida wamaa yajzimu ficlayn maa yajzimu ficlan waaxidan waynu tilmaamay waxa ay yihiin daata ahaantoodana waynu tilmaamnay inay xuruuf yihiin biitifaaqi annuxaat adaadkan labada ficil jasminaya labiyo toban buu sheekhu ka sheegaya iyagana labiyo toban buu he ka tilmaamaya oo waxay jasminayaan laba ficil bay jasminayaan laba ficil ayay jasminayaan xagga daatadooda marka aynu eegno afar qaybood baa loo qaybinaya xarfun biitifaaq xarfun cala alasax ismun cala alasax ismun biitifaaq daatadood markaynu eegno saasaa loo qaybinaya xarfun biitifaaq waa in waa laysku waafaqsan yahay in ay xaraf tahay saxiix walala waa basiid xarfun cala alasax sida asaxa ah ee sixanimada badan in ay xaraf tahay waa idmaa labada ka jir maxaa soo hadhay soo toban kumay soo hadhin ismun cala alasax waa mahmaa maxaa soo hadhay sagaalkaa kale soo hadhay waa ismu bitifaaq markaad icraabis markaa iska ilaalibe ismun biitifaaq laba iyo tobanka xarfun biitifaaq waa in biyo toban baa inoo haray xarfun cala alasax waa idma toban baa inoo haray ismun cala alasax waa mahma sagaal baa inoo soo haray sagaalkaa kale ee soo waa ismun biitifaaqin soo basiid ma xaggii daatada markaynu eegno waxaa loo qaybinaya afartaasaa loo qaybinaya xarfun biitifaaq xarfun cala alasax ismun cala alasax ism bitifaaq bictibaari itisaali ma wa cadami itisaalihina alaaatu aqrubin saddex qaybood baynoo qaybinana maa la xidhiidhsanka ay la xidhiidhsamayso iyo la xidhiidhsi la-aanta ayna la xidhiidhsanahayna saddex qaybood baynoo qaybinana maa laa yajzimu ilaa muqtarinan bibiha wax aan jasminaynba ficil ilaa maadi in lala xidhiidhiyo mooyaane wahuwa xayu waidma labadaasi iyaga waa lala xidhiirinaya in lala xidhiidhiyaana waa waajib haddii kale jasmin maayaan bade waa xayuma iyo idma maxaa soo hadhay labadaa ka jar toban baa kuu saaray shekh soo maade toban baa kuu saaray waaya qismu laa yalxaquhu ma qayb ayna maa haleelahayn ay mamnuuc ka tahay inay gasho waa man iyo ma iyo mahma iyo anna afartaasina lama haleeshin karo maxaa soo haray ya lix baa soo haray miya lixdaasi waa qismu yajuusu fiihi alamraan qayb ay labada arrimoodba bannaan yihiin in la haleeshiyo iyo in laga daayo waa in iyo ayun iyo mataa iyo ayna iyo ayaana waa imse marka shanba ya waa shan intaasina iyo waa jawaasul amriin in la haleeshiyaana way bannaan tahay inaan la haleeshiina way banaan tahay maxaynuu qaybinay bictibaari itisaali ma iyo cadam itisaali imse qaybood saddex qaybood maa laa yajzimu ilaa muqtarinan bibiha waxaan jasminaynba ficilkii ilaa in iyada lala xidhiidhiyo mooyaane wa xayumaa iyo idma iyo wax ay mamnuuc tahay in la geliyaa ah, jismu laa yalxaquhu ma waa ma iyo mahma iyo ya man iyo anna iyo anna inta kale ee soo hadhay intaa markaynu ka jirna inta baaqiga ee soo hadhay labadii wej baa bannaan in maa la geliyo la ilxaaqiyo iyo in aan la ilxaaqin laba bayd bay ku kulmin jireenoo talzamu ma fi xayu ma waidma wamtanacad fi ma waman wamahma kadaka fi ana wafi lbaqi ataa wajhani ihbaatun waxadfun habata labada bid bay ku kulmiya talzamu ma ma way laazimaysaa fi xayuma wa idma xayuma iyo idma waa waajib in la geliya wamtanacad way reebtoonaatay oo mamnuuc bay noqotay maadii in la haleeshiyaa fi ma ma dhexdeeda waman man dhexdeeda wmahma mahma dhexdeeda kadaka fi anna annana waa sidaasi oo kale waa mamnuuc in la haleeshiya wa fi lbaaqi ataa wajhaani wa ataa wajhaani laba wej baa yimiday fi lbaaqi baaqigii maxaa yimiday dee laba wej baa yimiday ihbaatun baa yimiday ihbaat in maadi lagu dhex sugo wa xadfun xadafna in maadi la jaraa sabata isna u sugnaado in laga jaraana way sugnaatay inta baaqige kala soo haro adaadkaasi labada ficil jasminayana markaynu ka egno xagga daatada afar baynu qaybinay markaynu ka egno bitibaari itisaalina iyo wacadam itisaalina saddex baynu uqaybinay saw basid ma waka marka labadan labadan bayda soo socda dee wuu kuu tirinaya sheekh wax kale kuma sheegayaba tiradoodin buu kuu sheegaya kadaka ay kainaatun kadaka madkuurkaa la soo sheegay oo kale waxa ah in in biqasti lafdiha ayay ku tahay maxay ya de oo oh, oh, mubtadi weyan mubtade weyan wama iyo ma waman iyo man wa idma iyo idma ayun wa ayun wa catfun bilaa caadif iyo ayun mataa wa mataa iyo mataa ayaana wa ayaana iyo ayaana ayna wa ayna iyo ayna mahma wa mahma iyo mahma waxayumaa iyo xayumaa wa kayfamaa iyo kayfama wa annaa iyo anna wadalika tusaale kaain wuxuu ahaaday ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah a tidhi in yaqum haddii uu kaco zaydun zayd haddii uu kaco wa camrun camarna uu kaco qumnaa annana waanu kici a iyo wixii lamid a ah. waka markaa uu kuu tiri dee labiyo tobankiiba hal tusaalena kusiiyo inta tusaalegi intu waa maxay xarfun bitifaq soo ma markaa marka maxaad odhanaysaa in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alwalu ficlu shardi wathani jawaabuhu wa jazauhu mabniyun cala sukuun dee laa lahu min alicraab yaqum ficlu mudaaricun majzuumun bin ficlu shardi wa calaamatu jazmihi sukuun liannahu ficlu mudaaricu saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun zaydun faacilun marfuucun biyaqum wa calaamatu rafyi damatun daahiratu cala akhiri liannahu ismun mufradu munsarifu wacamru alwaawu xarfu caطfin mabniyun cala lfatxi laa maxala lahu min alicraab lianahu xarfun camru macطufu cala zayd wamacطufu cala marfuuci marfuuc calaamatu rafyi damatun daahiraة cala akhirihi sawma wlwaawu litafriiq bayna camrin wa cumara fi xaalati rafci wاljari ama fi xaalati nasbi falfaariqu baynahuma alifu qumnaa so garan mayse waa ficil maadide naada la socotaana waa maxay waa faacilkeegii marka isagu fi maxali jazmin jawaabu shardi weeyaan ma isaga laga jazminayaa kadaka ay kainaatun kadaka madkuurkan lasoo sheegay oo kale waxa ah in in wamaa iyo maa waman iyo man wa idmaa iyo idmaa ayun wa ayun iyo ayun mataa wa mataa iyo mata ayaana wa ayaana iyo ayaana ayna wa ayna iyo ayna mahmaa wa mahmaa iyo mahma wa xayumaa iyo xayumaa wa kayfamaa iyo kayfamaa wa annaa iyo anna wadalika tusaale kain wuxuu ahaaday ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid ah aad in yaqum haddii uu kaco zaydun zayd wa camrun iyo camar qumnaa anana waanu kiciyo wixii lamid a ah. aad tidhi marka halkaa wuxuu noogu tiriyey inta alfaadii inoo tiriyey waayahay wajzin bin wama biha qad ulxiqa ficlayni lafdan aw maxalan mudlaqa halkan wuxuu kuugu tilmaamayaa wixii labada ficil jisminiga halkaa ku tilmaamaya in laba ficil lagu jismiyo ayuu kuusii caddaynaya waa yahay haddaba intaasi dee waynu garanaynaayo inta waxaa loo jeeda waa intii ahayd shardiyada soo garan maysaan waa intii shardiyada ahayd weeyaan tii zaa'idadii iyo tii naafiyadii iyo mukhafafa min athaqiila iyo kuwaasoo dhan baa ka baxaya ah. wa in calaa arbacati aqsaamin wa haadihi shariyat why lati tuasil kadaka takfif lati tuhaqal wazida fima in yaqumu axmadu wanafyu qad ataa warabii axmadu intaasa lagu dabdiya qaybaheega marka antan aynu ujeednaa waa maxay shardiyaaynu ujeednaa marka shardiyaha ayaynu ujeednaa waayahay marka eeg laada naafiyadiina mararka qaarkood baa la iska ilaali ku khaldamin ilaa tansuruhu ilaadan wa xarfacada faodhani iska ilaali in baa meesha ku idqaama in la ah, marka tansuruhu maxaa nuunkii ka goyay ilafcaal hamsa ahayd ma laadan ya la nuunka halkan ku idqaaman baa ka gooy iska ilaaliya ilaa takfir lii wa tarxamnii akun min alkhaasiriin aye takfir maxaa jasminaya in baa ku idqaaman in baa he ku idqaaman weey markaa iska ilaaliya ha ku khaldamina marka intaasi waynu garano waxaa la odhanaya waa xarfu shardin baa iyada la odhanaya maxay noogu xiga maabay noogu xigta soo ma maabay noogu xigta maadu iminka dib u noqo oo ma ismi bay ahayd mise xaraf e ismi marka ys marka iska ilahay wamaa tafcalu min khayrin shaarixuna uu idin qorayaaye yaclamhu allah macaanidooda insha alla kutubta damaan ku sheegi doonaa xogaa yar adag bay nagu keeni insha allah wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu allah eeg ma ismu shardin baa iyada la odhanaya marka jazimin yajzimu ficlayn alwalu ficlu shardi wathani jawaabuhu wa jazauhu mabniyun cala sukun e de la maal ah, morgit waa ismiye maxal buu leya maal buu leya alkan ku sheegi mayna insha allah dib baan udhigan maxalkuu yaalo iyaalku degayo sida loo icraabayo lakin ogo hadda inay ismi tahay tafcalu ficlu mudaaricun majzumun bima wa calaamatu jasmihi xadfu nuun لأnنه فicl min الأفعاaل الخمسة aye yعlm mana jawaab shardan calaamatu jismadu me waa sukuunka saasuu noola socda maxay noogu xiga manso inooguma xigto man yacmal suuan yujza bihi maanta maxaynu odhana xarfu shardin miya la maxaynu odhanana ismu shardin yacmal waa ficlu shardigii aw calaamada jismadu waa sukuunka yujza waa jawaabu shardigii a calaamada jismadu waa xadfu harficilla oo ah maxaa u daliila walfatxatu qablahaa daalatun calayha si fiican baad u fahamteen idma idma idma tafcal afcal idma ma in lala xidhiya mawaajibaad ya talzamu ma fi xay uma wa idma soo sama waa waajib in lala xidhiidhiya iska ilaali haddii kale id bay kaa noqon keliyad markaa jismiyi misba ah. haye id ma tafcal afcal ma xarfan ms xarfun cala alasax markaa xarfu shardi baad oranaysa ada iska ilaaliya eraabteeda tafcal waa maxay ficlu shardigii a calaamadu sukuunka haye afcal ama jawaab shardigii waa afcal sooma haye waa sukuunka wainaka id mataa timaan taamiru bihi tulfiman iyaahu tamuru aatiya wainaka id maa tati tati aba ficlu shardigii waa tati aba calaamadii jazmadu xadfu xarfi lcilati haye maxaa ka go-an wlkasratu qablahaa tulfi aba jawaab shardigii waa tulfi aawo calaamadii jismadu waan saa ufahantaan insha alla ka soco ayun ayun weeyi ayama tadcuu falahu lasmaa lxusna aye oo iyado kolba wixii loo idaafiyo weeyaan aye away ma iyadu way la xidhiidsinaysa soo maata oo waxyaal kolka qaarkoos kala xidhiistaa iyad maada soo markis ayama o taala la xidhiidhiyad aye away ficlu shardigii waa tadcuu aaway calaamadii jasmadu waa xadfu nuun mee jawaabu shardigii waa jumladan maxaad ku garateen fada fada raabita maxay isku xidhaysaa ficlo shardigii iyo iyo jawaabkii isku xidhaysaa markaa jumladaasaa la odhanaya waljumlatu min almubtadai walkhabari fi maxali jazmin jawaabu shardi baa la odhanaya waan fahnay la tahay soo ma mataa mataa baa ku xigta soo ma waka mataa tajlis ajlis markaad fadhiisatid baan fadhiisanaya ma ismeen soo xaraf waa ismi dhashaantay waa ismi shardi aye tajlis aawe calaamadii jismada sukuunka ajlisna ana bnu jalla waطalacu hanaya mataa adaci lcimaamata tacrifuni shacirkaas saasu leeyaha aanu ina dharaar banay buyidhi meelaha aad adagna waan fantaayo waan kortaa buyidhi hase yeeshee mataa adaci lcimaamata tacrifuni markaan cimaamadaas ka qaado maad garan doontaan buyidhi maxaynu uga soconaa adaaci awe calaamadii jasmadu xadfu waa sukuun kasradana maxay adaa litahalus min iltiqaai saakiniin baa loo keena sheekh iska ilaaliya tacrifuunii aye awe jawaab shardigii waa tacrifuuna awe calaamatu jasmadii xadfu nuun oo soo kan jooga waa nuun Ah, saa ula sodaya saa ula sod ayana ayana ayana tajlis ajlis ah, makaan alla makaankaas fadhiisatid maan fadhiisanaya shee haye tajlis iyo ajlis weeyaan id nacjat اlcajfaau kanat bikafratin faayana ma tadil bihi riixu tanzili ah, lexda weydii meel kasta dabaysha u qaado un bay iska degaysaa de ila awood male faayana ma tacdil bihi riixu tanzili ayaana maada weeyaane tacdil waa maxay waa ficlu shardigii awe calaamatu jasmadii waa sukuunka ila waa saxiixulaakhire tanzili awe jawaabu shardigii waa tanzili weeyaan awe calaamatu jasmadiina waa sukuunka xarakadu waa xarakatu rawi baa la lagu horsanaya shee iska ilaali alcaruud walkaafina ku baran doonaa insha allah ayna ayna wey aynamaa takunu yudrikum lmowt makaan alla makaanka aad ku sugan tihiin he geeridu waa idinku imanaysaa mid idinku imanaysa wey aye takuunu waa ficlu shardigii waa afcaalu khamsi aaway calaamatu jasnadii waa xadfu yudrik aaway jawaab shardigii waa yudrik oo dee waa saxiixulaakhira waa sukuunka weya mahmaa mahmaa weeyi waqad ikhtalafa nuxaatu fiihaa mahmaa culimadu way isku khilaafeen nuxaadayhi falbasriyuuna laa yarawna anaha jaazima basriyintu ma arkaan inay jaazimo tahay wlkuufiyuuna yarawna anaha jaazima kuufiyintuna waxay u arkaan inay jaazimo tahay naadimkeena saasuu ku raacay inay jaazimo tooda waa inoo sheegayba saaxib ajrumiyna saasuu yidhi soo ma waxay leeyihiin kayfa ma tajlis jlis si aad u fadhiisatid baan u fadhiisanaya shaahid looma helin min kalaam alcarab markii baadhitaan lagu sameeyey qur looma hayo xadiidna loogama helin shawaahidiina loogama waxa weeyaan kalaamkii carabna loogama helin markaa si waxay yidhahdeen he dee ma jasminaysa bay yidhahdeen basriyintu saasay leeyihin iyagu kuufiyintu laakin waxay leeyihiin way jasminaysaa ida ikhtalafa naxwiyuuna fi masalatin salakna alsla min alqawleyn waayahay xayuma midna takalla waa xayuma xayuma حيثما تجلس مهما مكري ها مهما ده يضوى يضوى قرنا يضوى حويا و واسم على الأصح آه وايو به ضميرك كجرا أصلا غنيلين علماء ولأن ضمائر لا تعود إلا إلى الأسماء ضمائر تنوح ونغطاهم اسم سيدا أولا كاسي كدلي شده aaway haddaba tati waa ficlu shardigii mee calaamadii waa xadfu xarfilcilla waa yadade aaway jawaabu shardigii famaa naxnu laka bimuminiin waa jumlada dambe ismiyada fa'daasaanad ku garanaysaa noo raabita waaya kayfa maan u boodi layn cafwan carabkaa iga orday xayumaa ta kalena waa xayumaa xayumaa xayumaa tastaqim yuqaadir laka allahu najaaxan fii kaabiri lazmaani xayumaa tastaqim makaan alla makaankaa toosnaato yuqadir waa qadari laka adiga allahu ilaahay wuu kuu qadari najaaxan guul iyo liibaan buu kuu qadari fii kaabiri lazmaani waktiyada oo dhan ama waktiyada soo soco tastaqim waa ficlu shardigii mee calaamadii jismadu waa sukuunka yuqadir waa jawaab shardigii mee calaamadii waa sukunka marka kayfi mada carabku markii hore iga boobay waa iyagay ka dambaysaayo kayfi ma tajlis ajlis weya waa ka sheekuna kuu tusaaleeyey laakin waxaanu nidhi waqad ikhtalafa nuxaatu fiiha falbasriyuuna laa yarawna anaha jaazima wlkuufiyuuna yarawna anaha jaazima ee eh, mahmaada may ahayn dee carabku marka hore iga boobay ka soco wa ana baa u dambaysa sooma ana ana ah, tajlis ajlis ah, makaan alla makankaad fadhiisato maan fadhiisanayo فأصبحت أن تأتها تستجير بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا فأصبحت waxaad ahaan bu ihi أna تأtiha makaan alla makaanka aad ugu timaadid tastajir biha aada magan geshid dee gabadh waxaad la khidaabaye tajid waxaad heli bu yihi xaطaban xaalo ayaad heli jazlan waaweyn wanaaran taأjaja agteeda dhaxani kugu diri maysu leeyahy soo ma argti tati maaa calaamatu jisnadii waa xadfu xarfulcilla waana ya-da tajid waa waa jawaab shardigii awa calaamadii waa sukuunka weeyaan ka soco kadaaka kainaatun kadaaka madkuurkaa la soo sheegay oo kale waxaa in in wma iyo ma waman iyo man waidma iyo idma ayun wa ayun iyo ayun mataa wamataa iyo mataa ayaana wa ayaana iyo ayaana ayna wa ayna iyo ayna mahma wamahma iyo mahma waxayumaa iyo xayumaa wakayfama iyo kayfama waana iyo ana wadalika tusaale kainu wuxuu ahaaday ka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid aad tidhi in yaqum haddii uu kaco zaydun zayd haddii uu kaco wacamrun iyo camar qumna anana waan kacayna halkaasaan tusaalayaashoodiina ku dhamaynay wuxuu yidhi sheekhu ficlayni lafdan aw maxalan mudlaqaa buy wajzim jazmi ayuha aalibu daalib yahow bin in ku jazmi wama ay wa bimaa ay wa biladi kiina ku jazmi qad ulxiqa la haleeshiiyey ay huwa maaga bihaa ay bin in la haleeshiiyey ficlayni laba ficil ku jazmi lafdan xagga lafdiga aw maxalan ama xagga maxalka muطlaqan xaal ay yihiin labadaa ficil kuwa la idlaaqay oo la sii daayey ay dawaay dawaa idlaaqin kuwa idlaaq u saaxiiba xaalada ay muxuu ku leeyahay in iyo inta waxa la haleeshiye ka dambeeyo oo dhan iska ilaaliya maadan hamoodina in iyo wama ile ma waynu soo marina soo ma waa maadani maadii kuma dhacayso maada waxaa looga jeedaa waxa ka dambeeyo o dhan bay ku dhacaysaa saxiix walala iska ilaaliyaha odhanina weysim jasmi bin jasmi wama jasmi ya iska ilaali markaa wuxuu ku leeyahay in iyo in waxa ka dambeeyey oo dhan laba ficil bay jasmiya waa intaa macnahogso maynaa fahmi mulaqanna wuxuu ka wadaa mutlaqantana wuxuu ka wadaa ama laba ficil mudaaric ha noqdaan ama ha noqdaan laba maadi ama ka hore maadi ha noqdo ka dambana mudaaric ha noqdo ka hore mudaaric ha noqdo ka damba maadi ha noqdo farqi kuma le saxiix walala iyagii oo labadiiba mudaarica wain tacuuduu nacuda tacuuduu de waa ficil mudaric o afcaal khamsaa nacudna waa ficil mudaaric oo saxiixu laakhir labadii oo maadiya wain cudtum cudna labadiiba waa maadi ka hore oo maadiya ka dambana mudaaric yahay man kaana yuriidu xarha alaakhirati nazid lahu fii xardi dee kaanada hore waa ficlu shardigii waana maadi nazidna waa jawaabu shardigiio dee waa mudaaric cagsiga in kasta oo uu yaryahay laakiin waxa weyan de waa mid jaa'iza sida saxiixa sunnadana waa ku sugan yahay man yaqum laylata alqadri iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbi haye man yaqum yaqumtana waa maxay waa ficlu shardi waana mudaaric gufirada dambana waa jawaabu shardi waana maadi markaa mutlaqata wuxuu ka wadaa labada ficil waa la sii ama mudaaric ha isku ama maadi ha isku ama mukhtalifayn ha ahaadaan ama mukhtalifayn ha ahaadaan waay aw maadiyayni aw mudaaricayni tufiihima aw mutakhaalifayni aw maadiyayni aw mudaaricayni tufiihima aw mutakhaalifayni ama laba maadi hasla noqdaan ama laba mudaaric hasla noqdaan ama laba iskhilaafsana noqdaan de farqi male eeg haddaba labada ficil wa yusama alwalu ficla shardi wa yusama athani jawaaba shardi wa jazaa ka hore ay jasminayaan maxaa la odhanayaa ficlu shardi baa la odhanaya ka dambena maxaa la odhanayaa jawaabu shardi wayusma lwalu ficla shari wayusama athani jawaaba shari wa jazaaah saasaa la odhanaya haye lafdan aw maxalan tafahma idaa kaana ficlu shari wa jawaabu shari mudaaricayni fahumaa yujzamaani lafdaa ma fahan hada haddii jawaabu shardigii iyo ficlu shardigiiba ay noqdaan mudaaricayn xaggee laga jasminaya xaggee laga eraabaya dee lafdiga saxiix wala la laakin idaa kaana ficlu shari wa jawaabu shardi maadiyayni fahumaa yujzamaani maxallaa saa u fahma haddii labadoodii ay isla noqdaan maadi xaggee laga jasminaya dee maalka maalkaa lo fi maali jasmaa la ohanaya ila waa mibni aynu garanana hadday iskhilaafana dee oo midi u noqdo mudaaric dee kaasi lafdan buu noqoni hadduu ka kale noqdo waxa weeyaan maadi u noqdona dee wuxuu noqonaya maxalan buu noqonaya taana sidaa ku wmaa ay wa biladii kiina ku jasmi qad ulxiqa la haleeshiiyey huwa maaga bihaa inta la haleeshiiyey ficlayni laba ficil ku jasmi waa mafcuulkii lafdan xagga lafdiga waa tamyiis aw maxalan wuu ku cadfan yahay mudlaqan xaal ay yihiin labada ficil kuwa la idlaaqay oo la sii daayo ayda waa idlaaqin kuwa idlaaq iyo siidayn oo saaxiiba xaalada ay yihiin aan lagu qaydayn oo mudaaric keliya aan lagu ama maadi keliya aan lagu qaydaayin waynu fahnay la tahay soo ma baytkaana markaa kaga warramay waxa weeyaan ka hore in la yidhahdo ficlu shardi ka dambena in la yidhahdo jawaabu shardi waxaa kale oo kaga warramay haddii ay maadiyan yihiin maxalkaa laga icraabaya haddii ay mudaarican yihiinna lafdigaa laga icraabaya waan fahnay la tahay baytkan kutubta qaarkood waxay ku dhex diri jireen marfuucaat alasmaa bay ku dhex qoran laakiin waxa weeya nuskhadeenna de kana si fiican bay qoray wuxuu yidhi walyaqtarin bilfaa jawaabun lawaqa bacda alaadaati mawdica shardi imtanac ficlu shardigu shuruud buu leeya shuruud baa loo shardiya shuruudda loo shardiyo waa toddoba shardi bay ahaan jireeno waa inuuna jumla ismiya ahayn jumla ismiya da ficlu shardi noqon maayo waa inaanu alabi ahayn haddii ficilkii uu alabi yahayna de amar iyo dalabka waynu soo baranno dee taasina ma noqdo haddii waxa weeya jaamidu yahayna sida nicme iyo bi'se iyo layse iyo casa iyo dee ma noqdo he ficlu shardi ma noqdo haddii qad la xidhiidhiyana ma noqdo haddee tanfiis lala xidhiidyo siin ama sawfana ma noqdo haddee lan lala xidhiidhiyo ama maa lala xidhiidhiyana ma noqdo ismiyatun dalabiyatun wabijaamidin wa bima wa bilan wa bitanfiisi toddobadaa ah halkaa lagu sheegay ficlu shardi ma noqonaya saxiix wala lah toddobadaasi noqon maayaan ficlu shardi haddaba ka waran jawaabu shardi ma noqonayaan intaasi mise noqon maayaan jawaabu shardi intaasi haddii ay noqdaan faa in lala xidhiidhiya unbaa waajibi baytkaa intaasu kaga warramaya waan fahnay soo ma haddii jawaabu shardigii uu noqdo jumla ismiya wuu noqon karaaye waxa waajib noqonaysa in fal geliyo haddaan soo baranaynabade ayama tadcuu falahu asmaa lxusna haddii jumla dalabiya uu noqdo maxaa waajib noqonaysa ya jawaabu shardigii in fal geliyo qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii muxuu noqday jumla dalabiyu jawaab shardig noqday fa waajib noqotay soo mayna fahmi uu noqdo waxa weeyaan jaamid haddii u noqdo fail la geliya waajib noqonaysa aye in tastakfir illaaha facasa allaahu an yatuuba calayk haddii ilahay dembi dhaaf aad weydiisatid ilahay wuxuu xaqiiqi ku yahay inuu kuu dembi dhaafo dee tusaalayaasha meelaasaad ku arki doontaan markaa wuxuu ka socdaa ficlu shardi toddobadaasi ma noqdaan haddii jawaabu shardi haddaba ay noqdaan eeg jawaabu shardi haddii ay noqdaan way noqon karaane faa in lala xidhiiriyaa waajib noqonaysa maynifani hadda intaasu wuxuu baydka laqmadiisa waa inagu adkaan jirta bal iska ilaaliya walyaktarin bilfa jawaaban lo waqac bacda aladaati mawdica shardi imtanac walyaktarin ha la xidhiidhsado bilfa ay bilfai fa ha la xidhiidhsado jawaabun jawaab fa ha la xidhiidhsado lo waqaca haddii uu dhici lahaa ay huwa jawaabku bacda aladaati adaadka dabadood haddii uu dhici lahaa mawdica shardi ay mawdica ficli shardi ficlu shardi mawdicii iyo booskii haddii uu dhici lahaa imtanaca reebtoonoobi lahaa ay huwa jawaab haddama fahmi ya wuxuu ku leeyahay fa ha la xidhiidhsado jawaab haddii uu dhici lahaa meel shardi adaadka dabadood he reebtoonoobi lahaa marka eeg manduuqiyo mafhuum baa beydkan ah ku jira manduuq waa maxay manduuqu waxa weeyaan jawaabu shardigii todobadii aan soo sheegnay haddii ay noqdaan way noqon karaane waxa waajib ah in fa la geliyo oo mar kastama waxa waajiba ah in fa la geliyo jawaabu shardigii mafhuumkaynu ka fahmayna ama sidaa maahae toddobadaa waxa aan ahayn dee in la geliyaa waajib noqon mayso laakiin todobada mid kamid a ah haddii uu noqdo jawaabkii he waxa waajib noqonaysa in fa la ayaa waajib noqonaysa idaa lam yaslux jawaabu shardi mawqica aw mawdica ficli shardi fayajibu an yuqtarana bilfa macnagu waa sida jawaabu shardigii haddii aanu u suuban meeshii ficlu shardiga inuu dhaco dee muu dhici karaa imika ma dhici karaan ficlu shardi mama noqon karaan waan kuwa aynu tilmaaman ma noqon karaan mee ma noqonayaan laakin jawaabu shardi ay noqdeen waxa waajib noqonaysa in ficl lala xidhiidhiyo hadda ma fahni macnaha walyaktarin ha la xidhiidhsado bilfa ay bilfaai jawaabun jawaab fa hala xidhiidsado waa faacilkiiya yaktarinta lafteeda cashirka caawan soo berann wey laamka laamo amare jawaabka oo la waqaca haddii uu dhici lahaa ay huwa jawaabku bacda aladaati adaadka dabadood haddii uu dhici lahaa darafka waxaynu ku tacalujinay waqace mawdica shari mawdica ficli shari ficlu shardiga mawdiciisa uu dhici lahaa mawdican laftiisu isna waa iska de darafka hor inuu ka bedelan halkaa ka hor ku xidhmuna ku xidhmayaaye imtanaca reebtoonoobi lahaa ay huwa jawaab basiid belat birkana intaas ku khulaasay wuxuu ku khulaasaynaya ficlu shardiga waxyaalaha aan noqonayn haddii ay jawaabu shardi noqdaan way noqon karaane waxaa waajibaysa in infa lala xidhiidhiyo waa inta marka halkaan waxaan ku khulaasaynay waxa weeyaan ficilkii mudaaric iyo axwaashiisiina halkaasi ayay nagaga dhamaatay in sha allah marfuucaat alasmaa ayaa sheekhu ku xigsin doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ileyk